caawa baabka tobanaad ayaan maraynaa baabu awalu zumratin tadkhulu ljanna jannadii allah subxaana wa koox gasha kooxda u horraysa sifadooda si ay tahay ayuu baabkan u baab yahay baabu awala zumratin kooxtan u horraysa oo tadkhulu galaysa aljannata jannada xaaladeeda cadaynteedoo la caday ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo sideedii labaatanaad can abi hurayrata waxa lagu yiri cbdilman skhri dawsi qala wuxu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yihi sala allahu calayh ali wasalam ina awala zumratin kooxtan u horraysa oo yadkhuluuna galayaan aljannata jannada la galayaan calaa suurati alqamari dayax suuradiisa ay leeyihiin leylata albadri oo habeenka afari tobnaadka jooga cadada jooga weyaan uma intaa kadib aladiina kuwii yaluunahum ku xigaan xaaladooda waxay tahay calaa ashaddi kawkabin kowkab amaba waxaa weyaan xidig kan ugu darnaan badan duriyan weliba iftiin badan fi samaai samada idaa'atan xagga iftiinka saas ayaa wejigooda u yahay weeyaan uma intaa kadib aladiina kuwa yaluunahum la xiriiraan ama ku xigaan calaa ashaddi kawkabin xidig kanagu darnaan badan duriyin ifitaan fi samaai samada duriyin dhalaal badan fi samaai samada idaa'atan xagga iftiinkana way kaga way ka aftiin badan yihiin weyaan laa yabuuluuna ma kaadiyaan walaa yataqawaduuna ma saxaroodaan walaa yatfiluuna ma candhuftufaan walaa yamtakhituuna maxaa ka ma tufaan amshaatuhum shanladooda ay ku shanlaystaan addahabu waa dahab wa rashcuhum dhididkoodana almisku waa catarka miskiga la yidhaahdo wa majaamiruhum unsigooda iyo muxuu ahaa shayga ay wax ku unsadaanna alulwatu waa cuudulhindi alalan juuxu cuuduiibi weyaan waa magacii cuuduiib iibka geedkiisa waa cuudulhindiga weyaan waa geed aad u caraf badan oo wanaag badan weyaan wa aswaajuhum haweenkoodan alxuuru lciin alxuuru kuwa cadcadaanta badan alciin ay muxuu indhaha weyn wayaan calaa khalqi rajulin nin uunkiis oo kale dhammaanta weyaan calaa khalqi rajulin nin uunkiis waaxidin ee keli ah calaa suurati abiihim aabbahood sawarkiisa iyo suuradiisa ay leeyihiin iyo muxuu ahaa qaabdhismihiisii situuna diraacan lixdan dhudhun fi samaai samada lixdan dhudhun ay kor u jiraan weeyaan ahlu jannada marka kooxda u horraysa oo jannada gelaysa sifadooda waa noocaas ayuu nabigeena cadaynaa sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkaana buhari muslim soo saaray baabun yadkhulu janata sabcuuna alfan calaa suurati alqamar baabun yadkhulu waxaa geli doona aljanata jannada alla sabcuuna alfan toddobaatan kun calaa suurati alqamari dayaxa suuradiisa oo kale lah ifitaanka iyo quruxda ay qabaan xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can abi hurayrata waxa lagu yiri dawsi qala wuxuu abu hurayra qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu samictu waxaan maqlu yihi marka yaquulu samictu aan maqla rasul rasulka alle ayaan ka maqlay yaquul yadkhulu waxaa geli doona aljannata jannada alle min ummati ummadayda zumratun koox hum ayagaba sabcuuna alfan toddobaatan kuna tudiu way ifaysaa wujuuhum wajiyaalkooda idaa'at alqamari dayaxa ifitaankiisao kale ay u ifaysaa oo leylat albadri afariy tobanaadka jooga habeenka caddada aadka u jooga weyaan wa qaala abu hurayrata wuxuu yidhi faqaama cukaashatu bnu muxsin ayaa istaagay alasadiyu yarfacu isaga waxaa weeyaan kor u qaadi namiratan goobusta caleyhi dushiisa goobusta yar amaba maro yaroo sharax sharax isagoo muxuu aha korka iska saara ayuu soo istaagay faqaala markaas wuxuu ya rasul rasuulka allow udcu llaha alweyne ii bari an yajcalanii minhum inuu ayaga iga mid yeelo oon ayaga aan ka mid noqdo todobaatankaas kun igu ilaahay ii bari faqala wuxuu yidhi allahuma ajcalhu allow ka yeel minhum ayaga weeyaan uma qaama rajulin baa istaago meel ansaar ansaareed ah faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow udcu llaha alla weyne ii bari an yajcalnii minhum inuu ayaga iga mid yeelo faqala wuxuu yidhi sabaqa ka cukaasha cukaasho ayaa kaa hormaray booskii asaga ahaa cukaasho ayaa muxua oo sifadii kuwaas lah oo ku sifoobay weeyaan marka kuwaana iyagana saas ay ku geli doonaan jannada toddobaatanka kun oon xisaabta iyo ciqaabta lahayn oo nabigana sheegay calayhi salaatu wasalaam waa kuwa iyaga weeyaan baabun yadkhulu janat sabcuuna alfan bikayri xisaabin toddobaatan kun kuwa waa kuu hore hayri eh, xisaabka waa kuu dan marka baabun yadkhulu janata jannada ayaa geli doono sabcuuna alfan toddobaatan kun bigayri xisaabin xisaab la-aan xadiidka laba boqol iyo soddonaad can ibrahim ibni xuseen waxaa la wari qaalu cimraan qala nebi nabigan wuxu yih sal slam yadkhulu jannata jannada waxaa geli doona min ummati ummaddeeda sabcuuna alfan toddobaatan kun bihayri xisaabin xisaab la-aan ayagoon waxba xisaaba la weydiin ayaa jannada lagu xaraya ay galaan wayaan qaaluu waxay yidhaheen waman hum yaa rasuula kuwa ayaga kuway ahaayeen qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu salaam hum kuwa iyaga aladiina ku weyaan laa yaktawuuna aan isgubaynin walaa yastarquuna aanan tufid dhalbaynin in lagu tufo wa calaa rabbihim rabbigooda yatawakaluuna tala saaranayeen kuwa ayaga kuwaas weeyaan kuwa jannada ilaahay geli doonaan xisaab la'aan iyo cadaab la'aan baabun laakiin macneeda ma ahan qofka inuu tufid dalba inay banaaneen laakiin tawakalkooda waxaad gaarsiiyey inayna tufid u baahnaynba oy rumaysan yihiin aclam ana maa akhطa'aka lam yakun liyusiibak liyusiibak wamaa asaabaka lam lam yakun liyukhti'ak saas weeyaan baabu hadihi اlummati nisf ahli اljannati ummaddan oo tan ah ahlu jannada niskeeda inay yihiin ayuu baabkan u baabay xadiidka laba boqol iyo kow iyo soddonaad an cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey alhudali radi allahu taala anhu arda qaaluuxu abdullahi bn mascuud kunaa waxaan ahenay maca nabi nabigan ayaan la jirnay sal alla ly slam fii qubatin teendha ayaan kula jirnay fa qala wuxuu yidhi tardawna miyaad raalli ku tihiin ood ku raalli noqonaysaan an takuuna inaad ahaataan rubuca rubuca ahli ljanna ahlu jannada afar ah, meelood marka loo dhiga hal meel inaad ka noqotaan boqol kiiyo labaatan iyo shan miyaad raalli ku tihiin qulnaa waxaan nacamha qaala wuxuu yidhi tardawna miyaad raalli ku tihiin an takuuna inaad ahaataan huluudu ahli ljanna ahlu jannada saddex meelood hal meel boqol kiiba soddon iyo saddex i mxuu ahaa raacsan inaad noqotaan miaad raalli ku tihiin qulnaa waxaan idhi nacamha qaala wuxuu yidhi waladii alli baan ku hartay nafsu muxamed nabi maxamed naftiisa biyadii gacantiisa ay ku sugan tahaye inii aniga nabi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam la arjuu waxaan rajaynaa an takuunu inaad ahaataan nisfa ahli ljanna ahlu jannada niskeeda inaad noqotaan aan rajaynaa weeyaan ilaa wadalika arrinkaana maxaa yeelay ana aljannata jannada laa yadkhuluhaa ma gala ilaa nafsun muslim mumin muslima naf muslim naf aan ahayn ma gasho weyan jannada nafta jannada galaysa waxaa shardi ah oo lagama maarmaan inay naf muslim tahay naf gaal naf ma gelaysa weyaan naf gaal ah jannada ilaahay ma gelaysa wamaa antum adinka ummata maxamedna ma tihiin fii ahli shirki dadka shirkiga la imaada marka laidiin eega ilaa ka shacrati albayda gee muxuu ahaa tin cad oo fii jildi thawri dibi ee haragiis alaswadi ee madow ku dhex taalla ayaad la tootihiin yacni waxaa soo madoobo dhan waa ahlu shirki adinka iimaankan halkaas ayaad ka tihiin weyaan aw asawda fii jildi thawr amar aw amaba ka shacrati sawda ama tinta madow oo fii jildi thawri اlaxmari dibi casaan ama guduudan kudhex taalla ayaad la too tihiin weyaan oo shirkiga aad buu idinkugu yaryahay ummadda ahla kufriga ayaa idinka badan juuji majuuj waa tii aan soo marnay habeen xaas ah ood nabigeenna ka sheekaya calayhi salaatu wasalaam baabu ahli lquraf dadka muxuu aha dabaqyada iyo muxuu aha meelaha sarsare jannada ka geli doonaan ayuu baabkan u baab yahay baabu ahli lqurafi dadka qolalka sarsare geli doonaan ayuu baabkan u baab yahay ah, jannada ka geli doonaan walalaakhiratu akbaru darajaati waakbaru tafdiilan ayuu rabbi subxana watacala maalinta aakhira iyo yowma alqiyaama ayaa kala sari maritaan iyo kala fadli badnaysiin ayay aad u badan tahay wey maalinta qiyaama maanta waxaa leeyahy hebel waa wasiir hebel waa nin dhaqaalo haysta hebel waa mutacalim hebel waa saas hebel haakada kanna waa yani ah, waa kala sarmariya dadka soo maahan rabbi wuxuu le subxana wa tacala maalinta aakhira ayaa waxaa dadka in la kala fadli badnaysiiyo walaalaakhiratu akbaru darajaatin ayada ayaa darajo ahaan weynaan badan oo in la kala saro maro wa akbaru tafdiilan muxuu ahaa ayadaa weynaan badan xagga kala fadli badnaysiinta weyaan aad bay dadku kala duwanaan doonaan waayahay can abi saciidin waxaa laga wariyey alkhudri sacad ibn malik ibn sinaan weyaan radi taala arda can nabi nabigan wuxuu ka hor sal sl qal nabigan inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ahla aljannati ahlu oy saa isueegaay ay istusaan ahla alqurafi dadka qolalka u saaxiibka ah oo min fowqim ayaga ka sarreeya ay istusaan kamaa tatara'una sidaa isu tusisaan alkowgaba xidiga adduriya ee iftiinka badan alhaabir ee ku maqan jihada alhaabir ee jihada fog jiro e fi alhaabiri ku maqan amaba ku fog fi lufuqi jihada ku fog oo min almashriqi qorax ka soo baxa aw ilmaqrib ama hordha xaggeed ku fogaaday siday isu markaa jannada ilahay u geliya subxana wa tacaala iyaga yaa kala sarreeya qaar ayaa marka la dhihi doono hebel waa kaa sida aad muxuu ahaa xidig meel fog ka muuqda oo qorax udhac ama qorax kasoo bax xaggeed ka muuqda sidaa isu tusaan maaragta xidig waa xidig hebel ha waa kaas u dhahdaan sidaa ayaa muxuu ahaa laisu tusaa ood qurafta iyo dadka muxuu aha darajooyinka sar alla u gaarsiiyey aad qaarkiin qaarka u tusaan weeyaan maxaa laisu tusayaa litafaaduli maa baynahum inta udhexaysa kala saraynta ay qabto awgeed ay isu tusayaan qaalu waxay rasul rasuulka allow tilka manaazilu ambiyaa ta iyada ambiyada ee boosaskooda miya iyo darajooyinkooda laa yabluquha uusan gaaraynin hayruhum ayaga keyrkood mamala ambiyada basa ah iska laho meelaha sarsare iyo darajaadkaas meelaha ambiyada looga talagalay kaligood miya qaala wuxuu yidhi bala in looga talagalay iska daay inaan looga talagelin iska dhaafe bala waa looga talagalayoo keyrkood inuu gaarayin iska dhaaf wuu gaariyo baladaas waxay u noqonaysaa laa yabluquhaa hayruhum laa yabluquhaa hayruhum bay u noqonaysaa bala inayna gaarayn iska dhaafay way gaarayaan ay gaarayaanoo waladii alih baan ku artay nafsii naftayda biyadii ay gacantis ku sugan tahay rijaalun waa rag oo aamanuu billaahi alla weyne rumeeyey wasadaquu rumeeyeen almursaliin mursaliintana iyo raggii lasoo diray ambiyada lasoo diray kuwa ayaga kugu rumeeye weyaan ee ambiye ma ahan manaasishaasna marka muminiin alla rumeeyey rusushii rumeeyey ayaad alla u qadaray oo halkaa geli doonaan weyaan xadiidka laba boqol iyo saddexiy soddonaad can cabdillahi bni camrin caasi radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka al sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi ina fi ljannati jannada gudaheeda ayaay ahaatay ina fi ljannati jannada gudaheeda waxaa ahaaday qurfatan qol yuraa la arka daahiruhaa marka qurfa leeyahay magacun bay qol ka tahay yuraa la arki daahiruhaa banaankeeda min bainihaa gudaheeda laga arki kow wa baainuhaa gudaheedana min daahirihaa banaankeeda laga arki daahiruhaa banaankeeda ayaa min bainihaa gudaheeda laga arki gudaheedana min daahira baa laga arkay waa muxuu ahaa qol yacni ilaahay un ogsayn subxaana wa tacala quruxdu u qaba isiduu yahay fa qaala wuxuu yidhi abu hurayra ama abuu muusa alashcari wuxuu yidhi liman hiya yaa rasuul rasuulka allo qolka isaga ayaa la siin doonaa oo lagu abaalmarin doona maalinta qiyaama qaal wuxuu yidhi liman ayaa iskala waan sifaadkan soo socod cid laga hela ayaa iskala weeyaan liman ayaa iskala alaana alkalaama dadka hadalka u dabci oo khalqiga ilaahay u uumay af adayg iyo qajajac aanan kula dhaqmin oo hadal dabacsan kula hadlay kow wa acama acaama cidda baahanna cunno siiyey wa baata baryey lilaahi alla weynana qaa'iman xaal uu yahay u baryey wannaasu dadkana niyaamun ay hurdayaan saddexdaasi fa faciddi laga hela ayaad allah subxaanahu wa tacaala qolalkaas qiimaha oo noocaasa u diyaari weeyaan hadal nugul oo macno lah oo qiimo lah oonan taagtaagnayn oon afxume iyo fuxshi lahayn iyo dadka baahan oo la quudiyo sidoo kale qiyaamuleylka iyo habeenkii salaatuleyla tukada walow qayb yarba ha ahaatee intaas cidi laga helo inuu helo ayaa waxaa weeye nabigeenu uu sheegay sala allahu alay xadiidkan imaam axmed ayaa soo saaray alxaakimna fii mustadraki ayuu ku soo saaray imaam dahabin wuxuu le calaa shartihima ay sharti buhari wa muslim sida bukhaari muslim ay ku saxiix yeelaan amaba shardigooda ayuu xadiidkan eh, kusoo saaray weeyaan alimaam axmed imaam xaakim baabun tasbiixu ahli janati ahlujanada tasbiixdooda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba can jaabir bn cbdillah waxa radi allahu tacala anhuma qala wuxu yhi jaabir qaala rasul rasulka alle wuxuu yihi sal l slem yaakulu waxay cuni doonaan ahlu ljannati ahlu jannada fiiha way cuni doonaan wayashrabuuna wayna cabayaan walaa yataqawaduuna yataqawauuna ma saxaroodaan walaa yamtakhituuna ma aa ama qaaxa tuftaan ama xaaka waxaa tidhahdaba walaa yabuuluuna mana kaadiyaan walaakin warka lagu laabay acaamuhum cunadooda daaka ee kaasay cunayaan jushaa waa deec miski dhididka miski catarka miskiga la yidhaahdo udugiisoo kale ah yulhamuuna waxaa lagu ilhaamiyaa oo lagu muxuu ah hanuuniyaa atasbiixa subxaana allaahida iyo walxamda alxamdu lilaahida kamaa yulhamuuna sidii looga hanuuniyo oo loo baray an nafasa neefta oo hadda markaan naga neefsanayna ilaah baa nagu ilhaamay subxaana wa tacaala inaan neefsanno oonan xataa dareemin nicmadaas intaad la eg sidaas oo kale ayaa taxmiidda iyo tasbiixda ayuu ilaahay subxana watacala u waafajinaa weeyaan baabun dawaami naciimi ahli ljanna ahlu jannada nicmooyinka la siiyey wax go-aynayn ahayn oy daa'im yihiin ayuu baabkan u xadiidka laba boqol iyo shan iyo soddonaad can abi saciidin khudri waxaa lagu radi allahu taala anu arda wa abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda can inabi nabigeena waxay ka wariyeen labada saxaabi xadiid ay iskugu yimaadeen abi saciid alkhudri iyo abu hurayra bal arka marka waa wax cajiib ah can inabiy nabigeena waxay ka wariyeen sala allahu alay slam qala wuxuu waxaa dhawaaqi doona munaadin mid dhawaaqaya dhawaaqi doona muxuu dhihi ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday ahla jannow an tasixuu inaad caafimaadaan ood fiyoobaataan falaa tasqamuu abadan weligiinna aadan xanuunsanin wa ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an taxyaw inaad noolataan falaa tamuutuu abadan weligiinna aadan dhimanin wa inna lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an tashibuu inaad dhalinyarowdaan ama dhalinyaro ahaataan oo falaa tahramu aadan duqoobin abadan weligeed weyaan ama weligiin wa ina lakum adinka ayuu idiin sugnaaday an tancamuu inaad necmaysataan falaa tab'asuu abadan weligiinna baas iyo balaaye ay idinku dhicin ayaad leedihiin fadalika kaana qowluhu caza wajal alla qowlkii weeyaan wanuuduu an tilkum ljanna uuridtumuuha bima kuntum tacmaluun wanuuduu waa loo dhawaaqay oo maxaa lagu yidhi an tilkum tiinaas aljannatu janno weeyaan uridtumuuha waa laydin dhexheshiyey bimaa kuntum tacmaluuna bisababi ma kuntum tacmaluuna camalka aad la imaanaysan darteed ayaa waxaa weeyaan alaydinku dhexheshiyey oo dhaxal alladiinan inka tegaynin weeyaan waxaa la isweydiin karaa marka aayaddan qur-aanka ah wanuuduu an tilkum aljanna uridtumuuha bima kuntum tacmaluun camalkiina ayaa laydinku dhexheshiyey alayhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waatuu dhihi jiray ilaahay subxaanahu watacaala inuu igu galladaystay isaga laftarkiisa uu dhihi jiray qof adinka idinka mid ah jannada ilaahay ma gala camalkiisa kuma gala xataa adiga xataa aniga inaad alle igu galladaysta nicmadiisa io naxariistiisa ma oyane waa tii nabigan uu dhihi jiray calayi slat slam tanna maxay tahay wanuuduu an tilkum ljanna uuridtumuha bimaa kuntum tacmaluun camalkaas yaa ku waafaji sida dhabta ah in camalka lagu waafajiya waa ilaahay subxaana watacaala waafajin uu ku waafajiyey laakiin camalkii waaba la imaaday laguna waafajiyey soo ma camalka asagaa in laga aqbal u baahan yahay camalka asagaa inuu kaamil noqday ayaa loo baahan yahay camalki isaga ahaa nicamta lagu siiy haddii loo barbardhiga nicmat lbasar aragan ilahay u nasiy subxana wa tacala oon maanta kitaabaha ku akhrisanayn oon dan walba ku qabsanayn mid adduunya mid aakharaba aan ku qabsanayn basarkan nicmadiisa nicmadaas haddii inaga loo xisaabtamo oo la yidhaha salaadii aad tukanayseen ayaa loo gooynaya oo soonka ayaa loo goyni oo qur-aanka ayaa loo goyni aad ahrinayseen oo dikriga alla loo goyni oo sadaqada ayaa loo goyni oo aa loo goyni la yihahdo maxaa noo soo hari weyaan toban daqiiqan tukanay weliba anagoo qalbigeedhin badan xaggu ku maqan yahay nicmadani annaga nagama go-ays dabeeshii aan naga go-ynin iyo waxa oksijiinkii araggii ayaa naga go-ynin maqalka ayaa naga go-ynin socodka ayaana naga go-ynin risiq ayaa naga go-ynin waxaa weye caafimaadka ayaa naga go-ynin yani kul nicamtaasay u socdaan annagana in yar intaan tukanaa iskaga tagna marka inta hadii xataa loo barbar dhiga ya ma camalkaadaad janno ku geli kartaa marka waa maya marka uuridtum ah bimaa kuntum tacmaluuna iyo laa yadkhulu axadu minkum bicamalihi ljanna sida lagu jamcina waxay tahay towfiiqdan camalkan lagu siiyey yaa iska lah allah subxaana wa tacaala isaga ayaa ku waafajiyey marka camal adiga aad imaaday kuma geli kartidoo camalka iyo isuma dhigmaan jannada lagu siiyey camalka adla imaad wax aad u kooban wa oo istutus uu soo geli oo khafle iyo hilmaam uu soo geli oo inaad arkaan iyo shuruud iyo waxaa weeyaan waajibaad ka tagta ay soo geli oo soo geli inaad fududaysta ay soo geli oo qalbigaada inuu maqnaado ay soo geli oo muxuu intaasoo dakhara ay ku dhici kuwa ayaga marka kuwa janno lagu mudan kara maba ahaba xitaa haddaad camal fashidood alla subxaana wa tacaala ka aqbalay addoonkayga maadaama ad iisoo qastaan ka aqbala uu yidhi rabbiga subxaana wa tacaala laakiin camal hadda maanta ta'hiil amaba ku gaarsiin kara janno inaad gasha ma ahan wey macnays wallahu aclam waaya baabu aqwaamin qolo ayuu u baabiye baabkan afidatuhum quluubtooda mila afidati tayri shimbirta qalbigeeda oo kale uu yahay oo sida muxuu ahaa ay u tala saarata shimbirta rabbigeed subxaana watacala u tala saarta ayuu baabkan u baab xadiidka laba boqol iyo lix iyo soddonaad can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyay radi allahu taala arda can nabi nabigan wa ka wari sal sl qal nabiga inuu yidhi yadkhulu waxaa geli doona aljanata jannada alle waxaa geli doona e aqwaamun qolo ayaa geli doonaan afidatuhum quluubtooda midla afidat tayri shimbirta waxaa weeyaan qalbigooda oo kale uu yahay weeyaan nabigeena alai sala slam sida culamada ay leeyihin waxuu ka matalina ama tusaalaha wuxuu keenaya xagga dabacsanaanteeda iyo tabardarideeda iyo khawfka ay ka baqayso rabbigeed iyo alla ixtiraamka iyo haybadda ay alla u hayso sida shimbirta shimbira waa iska celin karta waa taqaanaan haddii ay xaataa qof soo birig waa iska cararaysa marka saasoo kalena culimada qaar ku fasira weyaan wallahu aclam xadiidka ama baabu alkhaarijuuna min annaari bishafaac baabun alkhaarijuuna kuwa kasoo baxa ayuu baabkan u yahay min annaari kasoo baxa bishafaacati shafaacada alla muxuu ahaa ama shafaaca uga baxay baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo todoba iyo sodonaad can cimran bn xuseen waxaa radi allahu tacala arda nabi wuxuu ka wari sal slm qaala nabigeenu yihi alayhi slat yakhruju waxaa kasoo qowmun qole ayaa kasoo bixi doona min annaar naartay kasoo bixi doonaan bishafaacati muxamadin sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed shafaacdiisa ay ugu soo bixi doonaan ergeyntiisa fayadkhuluuna aljannata jannada alla ay geli doonaan yusamawna waxaa lagu magacaabi doonaa aljahannamiyiina reer jahannama ayaa lagu magacaabi doonaa reer jahanam ama bah jahanama ayaa lagu magacaabi doonaa weeyaan dadkaas marka iyagoo jahanamo galay ayaa nabigeenna calayhi salatu salaam u ergeyn doonaa kadibna laga soo bixin doonaa baabun ikhraaju lmuwaxidiina dadka muxuu ahaa ahlu tawxiidka ka soo saaritaan laga soo saaray baabkan u baabiya minaannaar laga soo saaro ayaga oo la cadaabay oo la xabisay oo la abaalmariyey oo dhibaatada ay geystaan laga guday ayaad rabbigan subxana wa tacala ka soo saari doonaa xadiidka laba boqol iyo sideedii soddonaad can abi saciid alkhudri waxaa lagu radi allahu taala anu arda ana nabiya nabigeena sal sl qaal nabigeena wuxuu yidhi idaa dakhala haddii ay galaan ahluljannata ahlu jannada aljannata jannada ay galaan wa ahlu naar ahlunaara annaara ay galaan yaquulu allah alla wuxuu dhihi man kaana qofku u ahaaday fii qalbii qalbigiisa midqaalu xabatin xabad qadarkeed oo min khardalin khardal ah sinsinta iyo wax kasii yar wayaane sinsinta xabadeeda wax kasii yar wayaan iyo xabad sawdada kasii yare oo min imaanin imaan ah fa akhrijuuhu jannada kasoo saara wayaan naarta kasoo saara ciyadan bilah naarta laga soo bixiyo fa yakhrujuuna way soo baxayaan qad imtuxishuu ayagoo la dhexuleeyey ay saaruu xumaman dhuxul noqday weya dhuxuloobay fa yulqawna markaasaa lagu tuuraa fi nahri alxayaa webiga nwebiga nolosha webiga loo yaqaana lagu tuuraa fa yambutuuna kadibna ay soo dhashaan kamaa tambut si ay usoo dhalata alxibatu soobahashaan soo baxaysa amaba cawska yaroo soo baxaa fi xamiili sayli daadka meesha u maray iyo meesha daadka u seexiyey si ay uga soo baxda aw amaba qaala wuxuu yidhi fii xamiyati sayli daadka meesha u maray weeyaan wa qaala nabiy nabigan wuxu yidhi sal slam alaa tarow miyaadan arag alam taraw miyaadan arkin annahaa iyada takhruju inay soo baxayso xabadaas yar safra iyadoo borowsan multawiyatan weliba isku duduuban saas iskugu marogsan inay soo baxayso maadan arkin weyaan saas ayaa markay usoo baxayaan o kadibna nadiif ayagoo ah wanaagsan oo bini aadam fiicanna ayaa kadibna jannada alla la geyn doona subxana wa tacala xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad wacanhu waxaa laga wariy abi saciid alkhudri qala wuxu yhi abi saciid qaala rasul rasulka al wuxu yhi sal idaa khalasa haddii ay ka dhammaadaan almu'minuuna muminiinta min annaar naarta ay ka soo dhammaadaan yowma alqiyamati maalinta qiyaama aha idaa khalasa almu'minuuna min annaari yowma alqiyaama aha wa aminuu idaa khalasa markii ay ka badbaadaan almu'minuuna mu'miniinta min annaar naarta ay kasoo badbaadaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wa aaminuu ay aamin noqdaan badbaada ay isku hubsadaan naartii laga badbaadiyey janno ayaa la geliyey marka way ishubsadeen way ishubsadeen amaba waxaa weeyaan way ka soo baxeen oo siraadkii ay soo mareen oo marka dhanka jannadii ayaa lasoo aadiyo dhanka jannada xaggeed ay soo gaareen marka badbaado ayay muxuu ahaa ayaa u muuqata ay badbaadaan famaa mujadalat famaa mujaadalatu axadikum midkiin la dooditaankiisa ma ahaanin famaa mujaadalatu axadikum midkiin la dooditaankiisa ma ahaanin lisaaxibihi qofka saaxiibkiis uu la doodo filxaqi xaqna uu kula doodo oo yakuunu calayhi isaga dushiisa ahaatay fi dunya adduunyada biashadda mid ka darraan badan mujaadalatan la dooditaan lahu isaga uu la doodo min almuminiina muminiinta ay la doodaan lirabbihim rabbigooda ay la doodaan maxay kula doodayaan fii ikhwaanihim fii injaai ikhwaanihim walaalahood in la badbaadiyo oo rabbi u badbaadiye aladiina kuwaasoo udkhulu janata jannada naarta la geliyey xadiidkan macnihiisa muxuu yahay mu'miniinta markii ay siraadka soo maraan oo jannada ilaahay ay isku hubsadaan oo ayaga inay badbaadeen naar ka badbaadeen ay yaqiinsadaan ayaa waxaa dhacaysa nabigan wuxuu le calayhi salaatu wasalaam dooda mid adinka idinka mid uu doodo yaad la doodayaa qof ayaa saaxiibkiisa xaq uu ku boqol commoshonl ayaad ku qof tusaale ahaan qofka boqolkaas commoshonl aad ku leeyahay xaq ninkan lala doodaa lagu le weyaan kiina waa diiday tusaale ahaan amaba maba ogola inuu bixiyo qofku waa la murmayaa isii xoolahaygii xoolahaygi maa isiisid mahakada qofku la murmaya muranka isaga ahood adduunka qofka xoolihiisa kula murma xaqiisa murankaas muran ka daran ayay mu'miniinta la murmayaan rabuulcizati tabaaraka wa tacaala allay la murmayaana waxay leeyihiin oy la doodayaana waxay leeyihin rabbiyow walaalaheen naarta ka soo bixi naarta ka soo bixi waatan saay dhihi doonaan marka qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaat slam yaquuluun waxay leeyihiin rabbanaa rabbiga nagow ikhwaanunaa hum iyaga ikhwaanna walaalaha naga weeyaan kaanuu waxay ahayn yusalluuna kuwa tukada macanaa annaga inala tukan jireen wayasuumuuna waa inala soomi jireen macanaa annaga inala soomi jireen wayaxujuuna macanaa annaga inala xajin jireen fa adkhaltahum kadibna rabbiyaga waxaad gelisi annaar naar ayaad gelisay ya naar ayaad gelisay intaasay nala mari jireen qaala wuxuu yidhi fayaquulu kadibna rabbi wuxuu u dhihi doonaa muxuuaha ragga iyaga muminiinta idhabuu taga oo faahrijuuhum ka soo bixiya faahrijuu soo bixiya man caraftum cidaad cidaad garataan naarta ka soo bixiya fayatuunahum ay u imaanayaan fayacrifuunahum waxay ku garanayaan bisuuratihim suuradoodii ay ku garanayaan iyo sujuuddii calaamadeedii riwaayad kala caddeeye laa taakulu naara naarta laa taakulu ma cunta annaaru naarta suwarahum suuradooda ma cunta weeyaan fa minhum waxaa ka mid ahaadii man ayaa ka mid ahaaday ragga iyaga ah akhadathu ay u qabat annaaru naarta ilaa ansaafi saaqihi labadiisi gomadood bartamahooda wa minhum waxaa ka mid man akhadathu cid ay u gaartay ilaa kacbayhi labadiisii hanqow fa yukhrijuunahum ay ka soo bixinayaan fa yaquuluun waxay leeyihin rabbanaa rabbiga nagow arajnaa akhrajnaa waxaan soo saarnay man amartana cidda aadna fartay uma yaquul wuxuu dhihi akhrijuu soo saara oo bixiya man duul kaana uu ahaaday fii qalbii qalbigiisa wasnu diinaarin hal diinaar shilin dahab ah miisaankiisao kaleo min imaan iimaan qofkuu ku jira ka soo bixiyo uma intaa kadib man kaana qofku ahaaday fii qalbii qalbigiisa wasnu nisfi diinaarin diinaar niskiis miisaankiisa waxaa weeyaan qalbigiisa qofkiu iimaan uu ku jira kasoo bixiya xataa yaquula ilaahu rabbi ka yihaha subxaana wa tacaala man kaana qofku ahaada fii qalbii qalbigiisa midqaalu daratin dara qadarkeed waa wax aad u yar sinsin iyo waxa khardal iyo waxaas yaryar Eh, waxa la eg qofki imaan ku jira kasoo bixiya ayuu rabbi dhahaa subxana watacaala qaala abu saciidin abu sacuud wuxuu yidhi faman lam yusadiq qofkaan rumaynin bi hada warka aan sheego nabigana kasoo wariye falyaqra ha ahriya hadihi laayata ha ahriyo ayadda tay ahayd allaha alla weyne laa yadlimu ma dulmiya midqaala daratin dara qadarkeed rabbi ma dulmiya wain taku haddii ay tahay xasanatan wanaagna yudaacifha rabbi uu laablaabi wayu'ti wuu siini min ladunhu xaggiisa ayuu ka siinayaa ajran ajri ajri iyo ajar iyo hawaab cadiiman ee aada u weyn weeyaan qaala wuxuu yidhi fayaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa rabbiyow rabbiga nagow qad akhrajnaa waan soo saarnay man amartana cid al cidaad nafarta waan soo saarnay falam yabqa kuma harin fi naari naarta kuma harin axadun qof oo fiihi khayrun wax khayr uu ku sugan yahay yacni dad aan khayr lahayn oo eber waxooda ay yihiin bas maa naarta kusoo haray weeyaan qaala wuxuu yidhi uma yaquulu alla weyne markaasuu dhihi rabbiga subxaanahu wa tacaala shafacat ilmalaa'ikatu malaigtu way shafeecday washafaca alambiyaau ambiyadana way shafeeceen way ergeyeen washafaca almu'minuuna mu'miniintana way shafeeceen wa baqiya waxaa soo haray arxamu raaximiin in alla inta naxariisata ciddii ugu naxariis badnaed rabulcize ayaa soo haray weeyaan arxamu raaximiin qaar wuxuu yidhi fayaqbidu markaasuu rabbi soo qabani qabdatan qabasho min annaar ayuu ka soo qabani aw qaar wuxuu yidhi qabdatayn laba laba qabasho ayuu rabbi ka soo qabanayaa laba cantooba weeyaan naasun waa dad oo lam yacmaluu aan camal falin lilaah alla weyne khayran khayran qatu weligood uma qad ixtaraquu iyagoo gubtay xataa saaruu ilaa ay ka noqdaan xumaman dhuxul ay ka noqdaan qala wuxuu yidhi fa yutaa bihim waa la keeni ilaa maain biyu qaal loola yidhaha maa ulxayaati nolosha biyaheeda loo yaqaano ayaa muxuu ahaa ayaa loo keeni doonaa fa yusabu calayhim waa lagu shubi fa way soo dhashaan kamaa tambut si ay u dhalato alxibatu ah, xabadda iyo cawska yar fii xamiili sayli daadka meeshuu maraa weyaan fayurijuuna fa yakhrujuuna waxaa weeyaan fa soo saas idinma qorna fayakhrujuuna way ka soo baxayaan min ajsaadihim ama waxaa ka soo bixi midla lulu'i jawhartoo kale waxaa ka soo bixi weeyaan jawhar oo kale ayaa ka soo bixi doona weeyaan fii acnaaqihim qoortooda waxaa ahaaday alkhaatamu shabad ayaa saa ugu dhegsan weeyaan maxaa ku qoran cutaqaa'ullah alla kuu u xoreeyey oo naarta ka xoreeyey ayaa saas ugu dhegsan weeyaan qala wuxuu yidhi fa yuqaalu lahum waxaa loodhi doonaa udkhulu ljannata jannada gala famaa tamanaytum wax alle wixii aad diyada diilataan oo doontaan aw ra'aytum ama aad aragtaano min shayin fa huwa lakum adinka ayuu idin sugnaaday kow kadibna cindii agtaydana waxaa ahday afdalu min hada famaa tamanaytum aw ra'aytum min shayin fahuwa lakum cindii afdal min dalika ama isku qabo ama kala reeb labadaba waad samayn kartaa haddii la kala reeb aan ku bilowna famaa tamanaytum wax alle waxaad damacdaan ood yada aw ra'aytum aada aragtaan oo min shayin fahuwa lakum adinka ayaa iskale ha lahaataane cindii agtaydana waxaa ahaaday afdalu min haada kaas isaga ood amaba yada dilateen ama aad aragteen oon idin siiyey waxaan ahayn oo ka fadli badan ayaa agtayda ahaaday qaala wuxuu yidhi fayaquulun waxay dhihi doonaan rabbana rabbiganagow wamaa afdalu min dalika arrinka kaa ka fadli badan muxuu ahaaday muxuu yahay qaala wuxuu yidhi fayaquulu rabbi wuxuu dhihi ridaa'ii waa raaliaanshadaydu calaykum aan idin raali noqdo idinka raali noqdo falaa asqatu calaykum abadan weligiin idin macruunay ayadoo lisraacina eega marka famaa tamanaytum aw ra'aytum min shayin fahuwa lakum cindii afdal min hada saan waa isu raacin kartaa adoon kala goynin famaa tamanaytum wax waxaad diilataan aw ra'aytum aad aragtaan min shayin fahuwa lakum oo idiin sugnaade cindii afdalu min hada agtayda wax asaga ka fadli badan ahaade labadaa tasfiir waad marin kartaa waana isku macnuun kalama duuna ridaa ii raalliyaashaydaan ah idin siinaya calaykum dushiina falaa asqad idin macruuna calaykum dushiina abadan weli weligay weeyaan xadiidkan imaam axmed ee soo saaray waa xadiid isnaaduhu saxiixun calaa sharti shaykhayn baabun aakhiru man yadkhul janna jannada cid gesha qofka u dambeey ayuu baabkan u baabay xadiidka laba boqol iyo afartanaad can cabdillahi mascuud waxa lgu taala arda can nabi nabigan wuxuu ka wary sal slm qaal nabigan inuu yidhi innii aniga la aclamu waan ogsoonahay can cabdillahi bn mascuud waxa lagu wari qala qaala nabi nabigan wuxu yih sal slam innii aniga la aclamu waxaan ogsoonahay aakhira ahli ljanna aakhira ahli nnaar ahli naar kan u dambeeya khuruujan kasoo bixitaan minhaa naarta laga soo baxa ninku u dambeeya garanaya wa aakhira ahli ljannati ahli jannada kan u dambeeya dukhuulan galitaan jannada la galo ayaan garanaya weyaan yakhruju waxaa kasoo uu kasoo bixi doona min annaar naarta ayuu kasoo bixi doonaa xabun xaal u yimid gurguurani gurguurasho ayaa waxaa weeyaan uu kaga soo baxaya naarta weeyaan fayaqulu la alweyne wuxuu dhihi doonaa idhab aad idhab tag oo fadhulu waxaad gasha aljanata jannada fayatiiha kadibna jannada ayuu imaani oo fa yukhayalu ilaahi waxaa la moodsiinayaa annahaa iyada mal-a inay buuxda inay jannadii bud tahay ayaa la moodsiin doonaa fayarjicu allu u laabanay oo fayaquulu wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow wajadtuha waxaan la kulmay malla iyadoo buuxda fayaquul wuxuu dhihi idhab tag fadhul jannata jannada gal fayaatiiha wuu u kadibna wuu laabanayo fayqul wuxuuhi yaa rabbi rabbiyow wajadtuha man la iyadoo buxda yaan u tagay fayqul wuxuu dhihi idhabtag fadkhul jannata jannada gad fa ina laka adiga ayuu kuu sugnaaday mila addunyaa adduunyada oo kale iyo wa cashrati amhaaliha iyo toban laabkeed adduunyada iyo toban laabkeed toban iyo kow jeer adduunyadan in la eg ayaa adig kaliga aad leedahay kac ayuu rabbi dhahaa subxaanahu wa tacaala nacam aw amaba ina laka adag ayuu kuu sugnaaday mila cashrati amhaali dunya adduunyada tobanlaabkeed oo kale ayaa ku sugnaaday fayaquulu kadibna wuxuu dhihi addoonkii atasharu minii aniga miyaad igu jeesjeesaysaa aw amaba tadxaku minii miyaad igu qoslaysaa wa anta almelik adoo boqor ah riwaayad kale wa anta rabu lcaalamiin falaqad ra'aytu waxaan arkay rasullahi baa ark sal slm daxiika isagoo qoslay xataa badat ilaa ay ka soo bannaan dhacdo nawaajidahu gowsdambeedka ilaa uu muxuu aha bannaan ka imaado nabigeen oo qoslay ayaan arkay weeyaan ama micdambeedka waxaa tiradaba wakaana wuxuu ahada yuqaalu mid la yihahdo dalika ninka isaga ah adnaa adnaa ahli ljannati ahli jannada kan ugu hooseeya weeyaan mansilatan xagga booska iyo darajada ninka ugu darajo yar weeyaan ninka ugu darajo yaraya adduunkan toban jibaarkiis la siinayaa toban jibaarkiis wax aad u badan weeyaan marka jannada ninkaas gurguuradka ku galay oo naar laga soo bixiyey ninka isaga ayaa intaa la siin doonaa allahu akbar fadliga ilahi wayninkiisa bal eega laba boqol iyo xadiidka kow iyo afartanaad can anas bin malik waxa radi allahu tacala arda ana rasula rasulka al sal sl qal nabigan wuxuu yidhi yakhruju min annaari naarta waxaa ka soo bixi doona arbacatun afar baa ka soo bixi doona afar baa naarta laga soo bixin doonaa fa yucraduuna cala allah alla weynaaya loo soo bandhigi doonaa fayaltafitu ilaahi xaggooda eegi doona subxaana wa tacala fayaquulu wuxuu yaruju waxaa ka soo bixi doona min annaar naarta arbacatun afar fa yucraduuna allah allahi alweyna loo bandhigi faltafit axadu midkood baa eegi oo fa yaquul ay rabbi rabbiyow idaa kharajtanii goortaa iga soo saartay minhaa naarta falaa tucidnii fiiha haygu celin ilaahayow haddii marba aad naarta bannaanka iga dhigtay rabbi haygu celin fa yunjiihi illaah alla weyne ayaa ka badbaadiy minhaa xaggeeda weeye xadiidka muslim ayaa soo saaray kii horena muttafaq ayuu ahaa baabu ridwaan illaah raalliaashaad ilaahay ala ahli jannati aljannada uu muxuu ah rabbi ka raalli noqda hada maxalu bayaanihi waa meesha lagu cadayna waya xadiidka laba boqol iyo labaiy afartanaad an abi sacid alkhudri waxa lg radiallahu taala arda qala wuxu yhi abi saciid qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l allaha alla weyne tabaaraka wa tacaala yaquulu wuxuu dhihi doonaa liahli janati aljanna wuxuu dhihi doonaa yaa ahla aljanna ahlu jannow fayaquuluun waxay dhihi doonaan labayka ku ajiibnay rabbanaa rabbiga nagow aad anagana dhurayso ood noo barwaaqaysa lala qabo fayaquulu wuxuu dhihi hal radiitu miyaad raalli noqdeen fayaquun waxay dhihi doon ahlujannadii wamaa lanaa maxaana daaray oo nagu dhacay laa narda aanu raalli noqonaynin waqad acdaytan adoona siiyey maa lam tucta waxaadan siinin axadan cidna iyo qofna oo min khalqi khalqaada ka mid ah oo jannaadna gelisay ood wejiganaga cadaysay fa yaquulu wuxuu dhihi doonaa rabbigan subxaana wa tacala ana anigu uctiikum aan idin afdala min dalika arrinkaas arrin ka fadli badan ayaa idin siin doonaa qaal waxay dhahen rabbi wa ayu shayin shaykiiseeba afdalu ka fadli badan min dalika arrinka isaga fa yaquulu wuxuu dhihi wa tacaala uxilu calaykum ridwaanii falaa ashatu calaykum bacdahu abadaa uxilu waan dejinaya calaykum dushiina ridwaani lala shadiid aan dejinaya waan inka raalli noqonaya falaa ashatu maxaruna calaykum dushiina bacdahu gadaashi abadan saas ayuu rabbigan dhahaa subxaana wa tacaala kuwa ayaga allah nagu dara xadiidka ama baabu ru'yati lmuminiina muminiinta aragtida arkaan rabbahum rabbigooda subxaana wa tacaala fi laakhirati aakhira ay ku arkaan ayuu baabkan u baab yahay inay muminiinta rabbigan arki doonaan ayuu baabkan u baabya xadiidka laba boqol iyo saddex iyo afartanaad an suhayb waxaa laga wariyay arumi ra yurub ayuu ahaa ninkaas rum rumaan ayuu ahaa suhayb waa taqaanaan suhayb iyo bilaal iyo ragga mustadcafiinta oo maka lagu dhibaatayn jiray ayuu ay ka mid ahaayeen radia allahu tacala canhum jamiican can nabiyi suhayb wuxuu nabigeena ka wariy alayh sl slam qaala inuu nabigeena yidhi idaa dakhala haddii ay galaan ahlujanata ahlujannada aljannata jannada qaala wuxuu yidhi nabigeenna yaquulu llahu tabaaraka wa tacala allah wuxuu yidhi ama wuxuu dhihi doonaa turiiduuna shay-an shay miyaad doonaysaan aiidukum aan idiin kordhiyo ahlujannow ahlujannow waxaan idiin kordhiya miyaad doonaysaan fayaquuluuna waxay leeyihin marka ahlujannadii alam tubayid wujuhana wajalkana miyaadan cadaynin ood noo nuurinin alam tudkhilna aljannata janno miyaadan na gelinin wa tunajinaa miyaadan naga badbaadinin min anaar naarta naga badbaadinin qaal wuxuu yihi fayakshifu alxijaaba xijaabka iyo asturka u dhexeeyey ayuu rabbi faydi doonaa famaa ucuu lama siinin shayan shay axaba la badan ya ilaahim ayaga xaggooda min annadari eegitaan iyo daawasho ilaa rabbihim rabbigooda ay daawadoono eegaan wax ka fiican weligood lama siinin weye lamana siini doono ilaahay subxana wa tacala inuu ka raalli noqday wajaalkooda caddeeyey rabbiga subxaana wa tacaala janno geliyey iyo inay alla subxaana wa tacala wejigiisa daawdaan alkariim ilahay subxana wa tacala kuwa hanagu daro marka taayada ayada waxaa weye muminiinta halkaas ayay arki doonaan ay ku raaxaysan doonaan ilahay subxana wa tacala wejigiisa inay arkaan baabu darajaati اjanati jannada darajooyinka ay leeyihiin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrat waxaa laga wariy bdiraman skhdawsi qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm ina fi ljannati jannada gudaheeda ayuu ahaaday miatu darajatan boqol daraja maa bayna kuli darajatayni laba darajo intuu dhexaysa oo la arkana miatu caamin boqol san inta loo socdo weeyaan marka boqol waxaad ku dhufataa boqol ku xadiidkaas imaam tirmid ayaa soo saaray waa xadiid saxiixa waa darajooyinka muxuu ahaa lasii soconay kor lasii aadi qaar laga yaaba inay darajada u hooseys joogaan oo kunkaas ay halka joogaan sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalna qaar kale ay ka sarreeyaan weeyaan walalaakhiratu akbaru darajaatu akbaru tafdiila xadiidka laba boqol iyo shan iyo afartanaad can ubaat ibni saamit waxaa lagu radiya allahu taala u anna rasula rasulka al sl slm qaala wuxuu yihi nabigeenna fi ljannati jannada gudaheeda ayuu ku sugnaaday ay ku sugnaatay miatu darajatin boqol daraja maa bayna kulli darajatayn laba daraja loo arkaa inta udhexaysana kamaa bayna asamaai samada iyo walardi arada inta udhexayso kale weeyaan walfirdowsu laclaa firdowsa sarana walfirdowsu firdowsna aclaaha watana u sarraysa darajatan xagga darajada wa minha firdows ay tafajaru kasoo burqanaysaa oy ka soo baxaysaa anhaaru ljanati jannada webiyaalkeeda alarbaca afarta weeyaan waman fawqahaa cidda ka sarraysa waman fawqaha cidda ka sarraysana yakuunu alcarshu carshiga ayaa noqon doonaa waman fowqaha iyo aladii fowqaha wixii ka sarreeyana yakuun wuxuu ahaana carshu raxmaan fa idaa sa'altum allaha loin haddii aad weydiisataan fas'aluuhu weydiisa alfirdows alcla allaahuma inii inaa nas'aluka alfirdows alcla min aljanna xadiidka imaam tirmidi ayaa soo saar waa xadiis saxiixa baabu maa jaءa fi ljannati jannada wuxuu ku yimid i ahlihi ahalkeeda ayuu baabkan u baabay xadidka laba boqol iyo lix afartanaad can sacd bn abi waqaas waxa lagu nabig wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi low ana maa low ana maa yuqilu dufrun low ana maa yuqilu wuxuu xambaara haddii ay low annamaa yuqilu dufrun ciddii wixii ay xambaarta haddii low annamaa yuqilu dufrun mima fi ljannati badaa low badaadha marka low badaa bannaanka hadduu yimaado maa yuqilu wuxuu xambaara dufrun ciddi oo mimaa fi ljannati jannada gudaheeda wax ahaaday haddii bannaanku u imaado low badaada hormariya badaadaas horay geeya low badaa hadduu bannaanka yimaado maa yuqilu dufrun ciddii wixii ay xambaarto oo filjannati jannada gudaheeda ahaaday shay jannada ku jira oo ciddi hoosteed geli karo ama ay qaadi karto oo jannada kamid hadii haddii bannaanka uu imaan lahaa ama uu soo muuqan lahaa hee latasakrafat waxaa isqurxin lahayd oo aad u qurux badnaan lahayd lahu shaygaas ciddada ay qaadi karta ma hoosteeda ku jira maa bayna khawaafiqi alsamaawaati ard jihooyinka samooyinka iyo arlada jihooyinkeeda inta ku sugan ayaa dhammaan wada qurux bannaan lahayd oo tasayun iyo suqrafa ayaa ku dhici lahayd weeyaan aad iyo aad u quruxsanaan lahayd halkaas shay oo cuddada muxuu ahay qaadi karto ayaa muxuu ahaa samaawaadka iyo arrada jiha kasta ayaa iftiiminaa oo qurxinaa weeyaan jannada macnaha ay leedahay ayuu rabbigan eh, calaa lisaani nabiyihi sal slam ku cadaynaa weeyaan waayahay walow ana rajula nin haddii aad oo walow badaara marka nacam walow alaca walow ana rajula nin oo min ahli jannata ahli jannada italaca hadduu banaanka usoo baxa ialaca hadduu saas usoo milicsado ama soo eego oo fabadaa uu bannaanka yimaado asaawiruhu saacadihiisa iyo gacmaha waxyaabaha ugu xihan jijinta muxuuha iyo wixii la midka weeyaane latamasa wuxuu tirtiri lahaa dow'a ashamsi qoraxda iftiinkeeda ayuu damin lahaa kamaa tatmisu sida ay u damiso ashamsu qoraxda dow'a nujuumi xidigaha iftiinkooda sida qoraxda ay u damiso ayuu muxuu ahaa qoraxdu damin lahaa halkaas saacad ama jijin oo saas mar usoo bixiyey ayaa qoraha damka siin lahaa waxaa ka nuur badan halkaa jejin weeyaan marka jannada waxaas ayuu rabbigan subxaana wa tacaala dhexdeeda dhigay jannada gudaheeda waxaas ayaa la dhigay weeyaan xadiidka imaam tirmidi ayaa soo saara xadiid saxiixa xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo afartanaad can sahal bn sacdin saacidi waxa lagu radi allahu taala anu arda qala wuxu yidhi sahal qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm mawdicu sawti axadikum midkiin jeedalkiisa meesha uu dhiga fi ljannati jannada gudaheeda ayaa khayrun ka khayr weyn addunyada wamaa fiiha adduunka iyo wax alle wixii ku sugan hal jeedal ama suun meelaa dhigata oo jannada ku dhex ayaa ka qayb madan ah adduun oo dhan weeyaan maxaa adduunku waa faaniya adduunku wax taga weeyaan aakhirana waa baaqiya jannadu waa baaqiya marka wax lisbarbar dhigi kara ma aha xadiidka ibn maajaha soo sar waa xadiid xadiidka laba boqol iyo iyo afartanaad anas bin malik caleyh radi allahu taala arda qala wuxu sayid anas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam yubcahu waxaa la soo bixin doonaa ahluljannati ahlu jannada calaa suurati aadama nabi aadam suuradiisa ayaa lagu soo bixin doonaa fii miilaadi alaain wa alaaiina sana soddon iyo saddex sana dhalashadeed ayagoo jira weeyaan oo muxuu intaa jir ah. jurdan haba yaraatay wax tima aan lahayn jirko dhanba tim kuma tin kuma tal ya jurdan tima oo dadka jirkooda ka soo bax sooma jiraan oo muxuu ahaa aanan lahayn abaan lagama hadlaayo timihii madaxii lagama hadlaayo jirka caadiga ah, dad waxaa jira tima qolyahan hadda gabas waqaada qolyahan resham suuriyaanka oo kale iyo dadka la midkaa tima aad u badan ay leeyihiin oo dadka waa muxuu ahaa eshiyaanka oo kale aynaba saas oo kalewa tima aad u badan ay leeyihiin marka timo ma laha marka waa tima la-aan waa tima la-aan kow murdan weliba galmaleeti oo wax tima haba yaraatay oo timo garka ugu yeelana aan la arkin weeyaan mukaxaliina la indhakuulay indhakuul aad u qurux badan uu saaran yahay uma intaa kadib yudhabu bihim kadibna waxaa lala aadi doonaa ilaa shajaratin geed oo filjana jannada gudaheeda ahaatay fa yuktabuuna fiiha markaasa fa yuktabuuna waa lagu qorayaa fiiha geedkaas ayaa magacahooda lagu qori doonaa laa tabla hiyaabuhum dharkooda muxuu ahaa ma duugooba walaa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadooda ma tagto oo waayeelaan noqday iyo cira iga soo baxday baabkaa ma imaado weeyaan xadiidkaas waxaa soo saaray alimaamu diyaadiin diyaa lmaqdisi fii xadiii mukhtaara ayuu kusoo saar waa xadii saxiix sanadkiisu saxiix weeyaan alkitaab athaali kitaabka saddexaad oo caqiidada ka hoos jiray ka hoos jiray aliimaanu bilqadari qadarkii allah subxaana wa tacala la rumeey ayuu kitaab yahay weeyaan ilaahay wuxuu qadara subxaana wa tacaala khayran aw sharan shar iyo khayr wuxuu noqdaba inaad ilaahay subxana wa tacala qadaray laa kaashifa lahu ilaa hu walaa mucطiya ilaa huwa cid dhibkaas faydi kartana ay jirin asaga mooyaane cid kale cid bixin karta waxna ayna jirin ilaa huwa isaga mooyaane rabbiga subxana wa tacaala iimaankaas arkaanta iimaanka oo lixdahayd waa qeybta kamid mid ahayd waa an tumina bilqadari khayrihi wa sharihi baabu liimaani bilqadari qadarka oo la rumeeyu baabkaan u baabiyay khayrihi khayrkiisa wa sharihi shartiisa waxaa weeyaan nooc aad ahaadaba ama ha macaanada ama ha ama ha wanaagsanaada ama xumaada wuxuu alla kuu qadara subxaana wa tacaala inuu allah subxaana wa tacala xaggiis ka imaaday waa inaad qofka rumeeyo iimaankaada haddii kale wuxuu noqonayaa iimaan naaqis u ahaanaya weyaan xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad can jaabir bin cbdillahi waxaal radi allahu tacala anu arda qala wuxu yidhi jaabir qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem laa yuuminu ma rumayna axadukum midkiin ama laa yuuminu ma rumeeyo cabdun adoon xataa yuumina ilaa uu ka rumeeyo bilqadari qadarka khayrihi khayrkiisa wa shari shartiisaba xataa yaclama ilaa uu ka ogaada ana maa asaabahu shay alla shayga ku lam yakun inuusan hayni liyukhtiahu mid wamaa ahtaahu wixii gafana lam yakun inaysun ahayn yusiiba mid ku dhaco weeyaan intaas ayada ilaa qofka aad ka yaqiinsana wixi ku dhaca ilaahay baa subxana wa tacala u qadaray mana gefi lahayn wixi daba marana ilaahay baa subxana wa tacaala qadaray mana ku dhaceen ilaa aad intaa ka rumaysana iimaankiisa kaamil ma noqonaayo oo iimaan muxuu ahaa xoogan ma yeelanayo weyaan xadiidka imaam tirmidi ee soo saar waa xadiid saxiixa xadiidka laba boqol iyo kontonaad qaala rasul rasulk wuxu yih sal sl laa yuumina ma rumayna cabdun adoon xataa yuumina ilaa uu ka rumeeyo biarbacin afar shay ilaa uu ka rumeeyo iimaan lagama helayo weeyaan tan koobaad yashhad wuxuu qiraya an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah bacanii bilxaq yashhad wuxuu qiraya an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyeene wa anii ana rasul rasuulka allaanahay bacanii rabbi ula soo bixiyey bilxaqi xaq ila soo saaray ilaa uu ka rumeeyo qul ytwafaakum malku lmowt aladii wukila bikum kulu nafsin daa'iqat lmowt wayumina uu rumeeya bilbacdi bacdiga bacda almowti in markuu dhinto kadib lassoo hari doona inuu rumeeyo tan u dambaysa wayumina uu rumeeya bilqadari qadarka alle inuu rumeeyo weyaan xadiidka imaam tirmidi ibnu maaja ayaa soo saaray labadaas muxuu ahaa sheekh ayaa soo saareen ama labada kitaaba lagu soo saaray waa xadiis saxiixa xadiidka laba boqol ko iyo kontonaad can cabdillahi bni fayrus adaylami waxaa la wari qaal wuxuu yihi cbdillahi bn fayrus raximah llah ataytu waxaan u yimid ubay bna kacb baan u yimid radia allahu tacala arda faqultu waxaan ihi lahu isaga waxaan ku idhi waqaca ubayo waxaa ku dhacay fii nafsi naftayda shay-un shay baa ku dhacay e oo min alqadari qadarka ah qadarka xaggiisa xogaho waxbaa igu yar dhacay oo qadarka rumayntiisa iyo qadarka yaqiin u qaadashadiisa waxbaa iga yaragaalay waa iga dhaawacmay waxbaa yaragalay shaki waxbaa yaragalay yahay an yudhibahu inuu ka tagsiiyey shaygaas igu dhacayo shakiga min qalbi qalbigayga fa qaala wuxuu yidhi low ana allaha alla weyne tan koowaad waxaad ogaataa low ana allaha alla weyne cadaba hadduu cadaaba ahla samaawaatihi ahlu samaawaadkiisa samaawaadka isaga uu leeyahy ahalka jooga oo malaa'igta iyo wixii la midka weeyaane iyo wa ahla ardihi arada mxuu ahlu arada arladiisa ahalkeeda hadduu la e, cadaabo low ana allaha alla weyne cadaba hadduu cadaaba ahla samaawaatihi samaawaadkiisa ahalka jooga iyo ahla ardihi arladiisa ahalka jooga kow cadabahum alla wuu cadaabaa wa huwa isagana hayru daalimin isagoon dulmin lahum ayaga hadduu wada cadaabo isagoon dulmin cadaabaya isagoon dulmin ayuu cadaabaya ilan waxaa yeelay wixii laga rabay lama imaanaya mid kale isaga laa yusalu camaa yafcalu wahum yusalun wax alla waxaad samey alla cid weydiin karta lama arka laakin ayaga addoomaha waa la weydiinaya weeyaan fa qaala wuxuu yidhi walow raximahum hadduu u naxariista kaanat waxay ahaatay raxmatu naxariistiisa khayr lahum mid u khayr badan min acmaalihim camalkooda ayadaa ugu khayr badan weeyaan naxariistiisa camalkooda ugu khayr badan walow anfaqat walow anfaqta haddii aad bixiso marka cabdullahi ibnu fayruus daylamiyow low anfaqta haddii aad bixiso midla uxudin uxud oo kale dahaban oo dahaba dahaban oo dahaba fii sabiililah jid kale aad ku bixiso jihaad aad ku bixiso maa qabilahu llaahu alla weyne ma aqbala kama aqbaleen ama kaama aqbaleen minka xaggaada xataa tu'mina ilaa aad ka rumays bilqadari qadarka weeyaan wa aad ogaata ana maa asaabaka waxa wixii kugu dhacay lam yakun inuusan liyukhti'ka inuu ku gafo wa ana maa akhtaaka wuxuu lam yakun inuusan liyusiibaka midku asiiba walow mutta haddii aad dhimata calaa hayri haada qadarkaas rumayntiis la-aantiis amaba arrinta hadda aan sheegay arrin duwan haddii aad ku dhimata la dakhalta waxaad geli lahayd annaara naarta ayaad geli lahayd weeyaan marka qofka alimaan bilqadaai walqadar waa lagama maarmaan weyaan ya lagama maarmaan weeyaan qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib ataytu cabdulahi bn fayruz daylimi ayaa weli warkii waa ku taagan yahay waa ku taagan yahay ataytu cabdulahi bn mascuud baan imid faqaala wuxuu igu yidhi mila dalika intu ninka la yihahda ubay ibn kacb ii sheegay ayuu ii sheegay qaala wuxuu yidhi cabdulahi daylami qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib ataytu xudayfata bn yamaan baan tagay faqaala wuxuu igu yidhi mila dalika arrinkaas oo kale qala wuxu yidhi ataytu zayd bni haabit baan tagay zayd bni haabitin faxadaanii an nabi nabi ayuu iiga sheegay mila dalika arrinkaas oo kale saxaabadii marka dhamaantood waxay isku raaceen qofki aanan alimaan bilqadaai walqadar aan la imaanin inuusan mumin xaq ahayn weyaan laba boqol iyo laba kontonaad can ubaat bni saamit waxaa laga wariy allahu taala arda anahu cubaada qaala wuxuu yidhi abu cubaada libnihi wuxuu ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiyow inaka adiga lan tajida ma heshid acma xaqiiqat aliimaan iimaanka xaqiiqadiisa dhadhankiisa ma heshid xataa taclama ilaa aad ka ogaata ana maa asaabaka wax alle wixii kugu dhacay lam yakun inuusan ahayn liyukhtiaka mid ku gafo wa ana maa akhtaaka wixii ku gafana lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka mid ku asiiba samictu rasuula baan ka maqlay sal slm yquul isagoo la ina awala maa khalaqa allaahu alla weyne wuxuu khalqi shaygu u horreeyey alqalama qalam weeyaan faqaala lahu kadibna wuxuu ku yidhi uktub qalin yaa wax qor qaala wuxuu yidhi rabbi rabbiyow wamaada aktubu qori qaala wuxuu qortaa maqadira kulli shayin shay la arka maqaadirtiisa iyo qadarkiisa qor weyaan xataa taquuma asaaca saacadda ilaa ay ka dhacdo saas ayuu muxuu aha nabigeeni calayhi salatu salaam yaa bonaya wiilkayow ibn saamid ayaa wada inii samictu rasula baan ka maqlay sal yaqul isagoona man maata qofka ku dhinta calaa hayri haada arrinkaan arrinaan ahayn falaysa minii aniga iga mid ma ahan oo ummadayda ka mid maahan isagoo le ka maqlay nabigeena sala allahu calayi waslem xadidkan imaam abu daawuud imaam tirmidi ayaa soo saaran waa xadiis saxiix weyaan marka alimaanu bilqadaai walqadar maxaad isu dhibaysaaba waxa kugu dhacay waxba maxaansaa u yeeli waay maxaansaa u yeeli waay low low low fa inahaa taftahu camala shaytaan marka sideedaba ha isku dhibin arrintaa ma dhacan ma dhacday qadar allah wamaa shaaa facal inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun khayr baa ilahay ugsi subxana wa tacaala ilaahay baa ii qadara subxaana wa tacaala ciddii sabab ilaah uu dhigayna ayadan inaad mukaafa'a jazakum allah khayran aad tirahdo lidalika jazakum khayran ama jazaka khayran waa wax aad u weyn aad u weyn shukranta oo kale waxaa ka fiican jazaaka allahu khayran qofku wanaag loo sameey oo kadibna jazaaka khayran yidhaahdo qofka isaga ah waa abaalguday waliba waa kordhiyey waa kordhi weyaan laakiin shukran iyo waad mahadsanta iyo baabkaas mahadsanta nacam waa ishkaal ma lahan laakiin waxaa kasii xayl dheer oo kasii wanaag badan jazaaka khayra naam nacam waa mahadnaq iyo duca iyo khayrunna isku jiro weyaan baabu badi lkhalqi khalqiga bilowga baabu badi lkhalqi khalqiga unka la uumay bilowga la bilaabay baabkan u baabiyay xadiidka laba boqol iyo saddex iyo kontonaad can caaishata waxaa laga wari zawji nabiyi radia allahu taala anhu ardaha sidiqa bintn sidiiq qaalat waxay tiri caaisha um rasul rsulka wuxu yihi sl slem khuliqat ilmalaa'ikatu mala'igta waxaa laga uumay min nuurin nuur ayaa laga uumay malaa'igta allah subxaana wa tacaala wa khuliqa aljaanu jinnigana waxaa laga uumay min maarijin holan amaba hola madow uu ku jiro oo min naarin dab ah hola madow uu ku jiro oo muxuuah madow casaan isku jiro ah oo dab ah ayaa laga uumay wa khuliqa aadamu nabi aadamna waxaa laga abuuray mima wusifa lakum wixii laydin tilmaamay oo ilaahay subxana wa tacala qur-aanka uu ku sheegay min salsaalin min tiin yacni waxaa weeyaan dhooba sawdaynayso dhawaaqayso waxaa weeyaan Eh, markii dambena waxaa weyaan eh, min maai mahiinin wixii laga mxuu ahaa eh, qur-aanka lagu sheegay ayaa mxuu aha laga uumay weyaan wakhuliqa aadamu aadamina waxaa laga uumay mima wasifa lakum dhoobada ladiin sheegay ayaa laga uumay weya laga abuuray xadiidka laba boqol iyo afari malik waxa lg allahu taala arda khadima rasuli lah sal slm ana rasulla rasulka sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi lama sawara allahu aadama alla markuu suuradeeyey nebi aadam fi ljannati jannada uu ku dhex tarakahu alla wuxuu isaga tagay maa shaa allah alla weyn intuu doona isaga taga marka la suuradeeyey oon weli nafta la gelinin ayuu rabbi faraha kala baxay laga taga weeyaan fa jacala kadibna wuxuu gudagalay ibliisu ibliis yutiifu bihi inuu ku dul wareego saas inuu dul wareega shaygan la uumay ayuu gudagalay weeyaan yanduru eegaa maa huwa wuxuu yahay intuu ka mari intuu ka mari intuu ka mari aadam buu walba ka mari falamaa goorti ra'aahu ajwafa isagoo calool bannaan oo gudaha ka duleela markuu arkay hee carafa wuxuu gartay annahu isaga khuliqa in la umay khalqan umitaan laa yatamaalaku aanan ishanan karin oo wuxuu raba ii xumaan aan iska celin karin oonan iska adkaan karin inuu yahay ayuu gartay weeyaan marka qofka haduusan iska adkaan karin inuu macaasi iyo xumaan ku dhaca maxaa u diidi waa maya weyaan waa maya weyaan xadiidka laba boqol iyo konton iyo shanaad can abi muusa alashcari radi allahu taala anu arda qala abu muusa qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm ina allaha alla weyne khalaqa aadama nabi aadam ayuu uumay min qabdatin qabasho ayuu ka uumay oo qabadaha uu ka soo qabtay rabbigeen min jamiici alardi arlada dhammaanteed kow fa jaa kadibna waa yimaadeen banuu aadama nabi aadam wiilashiisa ama ilmihiisa calaa qadri lardi arlada qadarkeeda ama carlada oo kale jaa waxaa imaadeen minhum ayaga alaxmaru mid casaan ah iyo walabyadu mid cadaan ah iyo aswadu mid muxuu ahaa madow ah iyo bayna daalika mid maarin oo udhexeeyo iyo wasahlu mid dabci eh, sahlan iyo walxasnu mid muxuu ahaa kakan iyo walkhabiiu mid xun iyo waayibu mid wanaagsan arladii ayaa saa ka samaysan marka rabbigan subxaana wa tacala markuu u maayey arladii turaabtii oo dhan ayaa laqayb wal qayb laga soo qaaday oo laga uumay nabi aadam calayhi salat slam lidalika khalqigii sidaas ayaa iyana ay ka samaysan yihiin saas ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo waxaa ka ah mid xun mid san mid dabci adag mid dabci sahlan mid cad mid madow mid cas ama guduudan iyo id udhexaysa intaasay u kala baxaan weyaan oo hadda waad aragteen qolyahan dhiig aad u malaynayso marka yurubta meelaha qaarkood dhiig aad umalayna qaarna qadiida umalaynaysa basharkii bini aadamkii marka qaar waa udhexeeyaan anagoo kale ummadda somaliyed hakada marka intaasoo dhan waxaa yeeli caradiyaasa kale ah dhooba madowda iyo muxuu ahaa tancad iyo caradi iyo midda casaanka iyo nooc walbay carada leedahay marka basharkiina saas ayay noqdeen ay yihiin ayuu nabigeena cadayna sal ll slm maxaa yeel carradaas ayaa laga umay ayaa kala duwneed hada wallahu aclam wa sala allahu waslama cala cabdihi rasuuli mustafaa